bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo labaad oo suuratu nisaa ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey aayadihii ku tacalluqaayay axkaamta usrada gaar ahaan waxaa weeye haddii zawjo la bedelaayo oo mid kale lagu bedelaayo zawjada la bedelaayo markii mahar la siiyey inaan laga qaadanin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu maaragtay aana soo faray oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ha ka qaadana shay ha ka qaadanow dha ilaahay miyaad ka qaadanaysaanow dha ilaahay isagoo akhdigaasu dulmi ah dembi cadna ow dha ilaahay haddana ilaahay wuxuu yidhi seed uga qaadanaysaan dha ilaahay ayagoo bartiin barka kale uu gaaray oo waxa weeye iyo haweenkii kulan uu dhex maray oo jimaac ay isugu tageen kaasoo waxaa weeye maharka sugaaya haddana waxaa weeye haweenku ballan adag ay idinku dha ilaahay waa wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu amray addoomankiisa gaal ahaan ragga oo inay haweenka si macruufa ku haystaana ama si ixsaan ay ku sii daayaan cahdigu kaas weeye aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay ugaga warramayaa haweenka muxaramaadka qaar ka mida ayaa ilaahay halkaa uga warramayaa ayadoo mucdamkoodana waxaa weeye aayaddan soo socota lagu sheegaayo xurrimad calaykum lagu sheegi doono marka shalay waxaynu soo marnay casarkeenni shalay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu mu'miniinta uu dhahay xalaal idiin ma aan haweenka inaad dhaxashaan idinka karaysiin oo dirqinaysiin marka hadda jaahiliyadii waxyaabihii jiri jiray ayaanu shalay ka soo waranay oo waxay ahaayeen baa layidhi jaahiliyada carabtu dadka aqaaribtooda haweenkooda ayay dhexli jireen baa layidhi hadday doonaan way guursanaayeen mahar la-aan ama nin bayna ku daraanay ayagu maharka ka qaadanayeen ama way meermeerinaayeen ilaa haweenta iska furato ama sidaasayna ku daayaanay daminaysa markay dhimatay dhexli jireen baa layidhi arrintaasaa marka laga reebay marka waxaa jiri jirtay in waxa weeye wiilku aabbihiis zawjadiisa uu guurto jiray markii waxaa weeye ay dhimato oo waxaan dhihi lahay markii aabbuhu ou dhinto waxaa imaan jiray sida aayaddii shalay aynu soo maraynay ku jirtay waxaa imaan jiray odagaan dhintay naagtaan uu ka dhintay waxaa weeye wiil ay ka qalin oo haween kale ay u dhashay ninkaas ayaa maaragtay aa imaa jiray kolkaas ayuu waxaa weeye maradiisa dusha ka saari jiray markaas ayuu halkaas ku haysa jiray oo isagu guursa jiray baa layidhi marka halkaan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa inaan haween aabbaha uu caqday nikaaxeedu inuu xaaraam yahay oy markaasi kal umi ay tahay oo iyada oo kale ay tahay ayadaana marka soo degtay waxaa meeshaan laga gudagelayaa marka waxaa laga gudagelayaa muxaramaadki haweenkii la xarimay ayaa laga gudagelayaa oo ragga laga xarimaalayo waxaa lagu bilaabayaa marka zawjatul lab ayaa lagu bilaabayaa aabbaha zawjadiisa ayaa lagu bilaabayaa ayadoo shacnigeeda loo qasdaayo sidaan horuu soo sheegnane jaahiliyada waxaa weeye zawjatul ab way guusho jireen baa layidhi wax badan marka hadda ilaahay subxaanau watacaala halkan ayuu maaragtay ku nahyinayaa in la guursado zawjatlab oo taxriimkeedu yahay taxriim oo mu'abada uu yahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tankixuuha dha ilaahay maa man ayaad leedaha maa man duulha guursanowdha ilaahay nakaxa ay guursadeen aabbaa'ukum aabbayowgiinowdha ilaahay oo min annisaa'i haweenka ka mid ahowdha ilaahay aabba'diina ayaa layidhi aabbaada waxa weeye wayn calo weeye oo aabbaha aabbihiis aabbihiisaas weeye macnaha owayaasha wixii hataa guursadeen lamid waayo haddii waxaa weeye caqad mujaradkiisaa kaliya oo ku dhaco xaaraam ayay kaa noqonaysaa oo shardi maahan in waxa weeye aabbuhu u tago zawjadaas shardi maahan weeye caqad mujaradkiisa hadduu ku dhaco way kaa xaaraam noqonaysaa famataa caqada axadu min usuulika calaa imra'atin falaa yaxilu laka walaa liaxadin min duriyatika tasawujuhaa bixaalin waxaa weeye usuushaada mid ka mida haddii naag ou caqdo ou nikaaxsado xalaal kuu noqon mayso axad adiga guriyadaada ka mida oo faracaagana xalaal noqon mayso marka hadda ixda almuxaramaat bishihalay ka mid musaaharada waxaa lagu xarimay ayay kamid tahay zawjatulabka ayaa layidhi alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaa tankixuuha guursana maa mandiha guursada nakaxa aabaaukum aabbayowgiinna ay guursadeen oo min annisaa'i haweenka kamid mid ahowdh ilaahay ilaa laakina maasii qad xaqeeqee salafa hormaray min ficlikum daalika weeye ficilka aad samay jirteen oo ah inaad zawjatul ab aad guursatiin fainahu maxfuun canhu wey taas waa la iska cafiyey maxaa yeele wixii qabla nahyi ahay laysuma haysto ee waxaa laysu haystaa wixii bacda nahyi ah ilaa laakin ayuu dha ilaahay maakii qad xaqeeqeedka aka hormarayow dha ilaahay fainahu maxfuun canhu wey waa isaga soo qadarkaas waa la cafiyow dha ilaahay innahu ayuu toolxumo ayuu ahaadowna ilaahay wa maqtana anana wuu ahaadowna ilaahay wa saa'a waana xumaaday sabiilan min sabiilin jid ayuu u xumaadowna ilaahay ilahay buu yidhi inaw ay nikaaxuhunna weeye haweenkaas oo la nikaaxsado aabbaha haween uu guursaday oo la nikaaxsado kaana wuxuu ahaadowna ilaahay kaasu nikaaxaasu faaxishatan foolxumo ayuu ahaaday waa shay qabiixa oo waxa weeye dembi foolxaan weeye wamaktan cale ayuu ahaadowdha ilaahay oo waxa weeye sababan lilmakti laga wadaa min allahi wa huwa asad lbukli waxa weeye calo oo ilaahay xaggiisa ka timaada ayuu sabab u noqonayaa taasuna waxa weeye calo daran ayaa loola jeedaa oo ilaahay qofkaasi u caroodo wasaaa waa xumaadowdha ilaahay bisa waa baas lahadowdha ilaahay sabiilan min sabiili jid ayuu u baas lahaaday waa jid oo baas lahoo xun weye kaasowdha ilaahay subxaana wa tacaala marka wasaa kabiirankaanu maqulun liqawlin maxduufin weeye macduufun calaa faaxisha weeye ay wa maquulan fiihi saa sabiilan weeye waxaa iska banaa inuu kalaa musanafa laga dhigo liinshaai damiyaa layidhi oo wasaakaas waa xumaado la yidhaahdo biisa waa daaf lahaadowdha ilaahay sabiilan min sabiilin jid ayuu xumaadowdha ilaahay amba wasaaa waxaa xumaaday sabiilan jid ayaa xumaaday oo markaasi almaxfuufu bidani maxduuf laga dhigo la markaasi waxa weeye haada sabiil ayaa xumaaday xurimad waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum korkiina ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimay iyo wa banaatukum gabdhihiinow dha ilaahay iyo wa akhawaatukum walaalihiina iyo wa cammaatukum eeddayaalkiina iyo wa khaalaatukum habaryaryaalkiina iyo wa banaatu akhi walaalkii gabdhihiisa iyo wa banaatu ukhti walaashii gabdhaheeda iyo wa ummahaatukum hooyayaalkiinna allaatii hooyayaalkaasoo arlacnakum idin nuujiyey iyo wa akhawaatukum walaalihiinna oo min aralaacati nuugmada idinkugu walaala ah iyo wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina hooyayaalkooda iyo wa rabaa'ibukum rabiibooyinkiina kuwa aad korinaysaan allah sii kuwaasoo fii xujuurikum qoralyaalkiina ahaaday oo min nisaa'ikum haweenkiina ka ahaaday allah sii haweenkaasoo dakaltum aad dukuusheen bihinna ayaga fa in lam takuunuu haddaydaan ahaanina dakaltum kuwa dukuula bihinna haweenkaas falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maahnawdha ilaahay gabdhood inaad guursataan markaa haweenkaas furtaan iyo wa xalaa'ilu abnaa'ikumowdha ilaahay wiilashiinna naagahooda alladiina wiilashaasoo min aslaabikum nadarkiina ka ahaado idinku hadasheen iyo wa an tajmacuu inaad kulmisaan ayaa ilaahay idinka carimay bayna alukhtayni laba walaalaha inaad kulmisaan ilaa laakiin ayuudha ilaahay maakii qad xaqeeqee salafa hormar ayuudha ilaahay kaas waxa weeye falaa junaax calaykum iyo dembi korkiina ku mahan in allaha allana kaana wuxuu ahaaday gafuuran alhi dhaafu wixii hormaray qabla nahyi raxiiman alihi naxariisto ayuu ahaadowdha ilaahay subxaana wa tacaala ayadaynu meeshaan ka gelayno waxay la xidhiirtaa ayadda haddaynu ka soo baxnay aayadda haddaynu ka soo baxnay ilaahay wuxuu ku xarimay nikaaxu eh, zawjatlab zawjatlab nikaaxeedaa lagu xarimay waxa markaasi loo soo hormariyane waataan sheegaynay waxayna kamid aheeday waxyaabaha musaaharada lagu xarimay ayay kamid mid aheeday lab hadda meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ilaahay noogugu jamcinayaa haweenka oo layska xarimay oo waxna laysaga xarimay taxriib oo mu'abada waxna laysaga xarimay caarid laysagaga xarimay ayaa ilaahay halkaan ugaga sheegayaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala xurrimad waxaa laga xarimay calaykum korkiina mu'miniinow ummahaatikum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimay waxaa meeshaan guda gudagelayaa marka kuwa lagu xarimay nasabka weye marka hadda aayaddaanu afar ayay kulminaysaa waxaa lagu sheegayaa haweenka lagu xarimay nasabka waa todoba weeye iyo kuwa rallaaca lagu xarimay ayaguna sidoo kale weeye iyo kuwa lagu xarimay eh, musaaharada lagu xarimay iyo kuwa lagu xarimay jamaca lagu xarimay afartaas weeye waxa weeye wax nasab lagu xarimay iyo wax lagu xarimay rilaa iyo wax musaaro lagu xarimay iyo wax lagu xarimay jamac ayaa ilaahay noogu sheegaya afartaasaa meeshaa lagu sheegaya ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaa lagu bilaabayaa marka kuwa nasabka lagu xarimay ayaa lagu bilaabay ahaaliyi alla wuxuu yidhi subxaana watacaala xurrimad waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum korkiina udha ilaahay ummahaatukum hooyayaalkiina ayaa laydinka xarimowdh ilaahay inaad guursataan weeye hooyayaalka marka la leeyahay waxay shamdinayaan ambay soo koobayaan jadooyinkii ayeeyayaasi ama awootayaalka oo markaasi min qibali ilabi aabbaha xaggiisa ka yimiday ambase min qabali ummi hooyada xaggeeda ka yimid ah, oo markaasi waxaa weeye ayeeyaalka oo ka yimida xagga aabbaha xaggiisa iyo ayeeyaalka ka yimiday hooyada xaggeeda waayo soo wareegeen hooyaal bay noqonayaan wey saasaa markaasaa la leeyahay oo intaasaa markaasay hooyada markii la yidhaahdo intaas ayay soo saminaysaa iyo wa ammaatukum eedayaalkiin ayuu dha ilaahay iyo wa ammaatukum ah, xurrimad calaykum korkiina waxaa laga xarimow dha ilaahay ummahaatukum hooyayaalkiina iyo wa banaatukum gabdhihiinow dhah ilaahay wabanaatukum gabdhihiina gabdhaha marka la leeyahay waxay saminaysaa banaatu lwlaad ah, iyo wa banaatukum gabdhihiina ilaahay kuwa idinku ad dhasheen iyo owlaadiinu gabdhaha ay dhaleen oo hadda gabdhahaaga marka lagu leeyahay waxaa soo gelaya banaatu lwlaad weeye owlaadaada gabar iyo wiil waxay ahaadaanba gabdhihii ay dhaleen ayaa soo gelaya wain shafalna weeye hoosba u degaano weye gabadhaada gabaray sii dhasha sii dhasha sii dhasha saas weye ama wiilkaagu gabaru dhalay gabaray sii dhashay gabaray sii dhashay sidaas ahaad waintasalna weye wa banaatukum ayaguna saas weye oo wixii hoos usii dego oo faraxaaga ayaguna sidaasoo kale ayay noqonayaan weye iyo wa akhawaatukum walaalihiina u dhah ilaahay iyo wa akhawaatukum walaalihiina walaalihiina markaasi idinla dhashayo waxa weeye asiqa aatiin oo saqiiqin aatiin amba waxa weeye kugu habaryo oday weeye gabdhaha kugu habaryo odayga ama midda waxa weeye kugu aabbaha kaliya ah ama kuwa kugu hooyada isla mid weye iyo wa akhawaatukum walaalihiina udha ilaahay walaalaha marka saddexdaas jaanibay ka imaanayaan kuwo maaragtay kugu habaryo odaya iyo kuwo kugu odaya iyo kugu hooyaa wey iyo wacamaatikum eedayaalkiina udha ilaahay iyo wacamaatikum eedayaalkiina akhawaatu aabbaa'ikum weeye aabbayowgiina walaalahooda weeye aabbaha haweentaa la dhalatay eedadaa weye iyo markaasi ajdaadiina kuwa la dhashay masalanba waxaa weeye awowaha haween la dhalatay ayaguna ayeeyadaa waay awowaha ay la dhalatay amase waxa weye waxay la dhalatay ayeeyada ayay la dhalatay waxaa lamida ah halkaas aadkaas iyada ku jirtay waxa weeye awoowaha haweenti la dhalatay ayaduna saas oo kale weye ayeeyada la dhalatana saas oo kale weye wa amaasuku marka haddii amaaska la yidhaahdo waxaa soo gelaya markaasi aabbaha haweenka la dhashay iyo awowayaasha kuwa ayaguna la dhasha weye iyo wakhaalaatikum habaryaryaalkiinowdha ilaahay wakhaalaatikum habaryaryaalkiin habaryartu iyaguna waxaa weeye akhawaatu ummahaatikum weeye waxaa weeye hooyayaalkiina walaalahooda hooyadaa walaasheed weeye habaryar waa la yidhaha aayo waa la yidhaha qolba qolaba shay u taqaanaa iyo masalanba jadooyinkiina hooyadaa waxa weeye habarta dhashay iyo tii kaloo waxa weeye iyaguna lasii dhalatay ayaguna saasoo kale weeye iyo waqaalaatukum habaryariyaalkiinw dha ilaahay iyo wabanaatu akhriyow dha ilaahay walaalkii gabadhiisa iyo wabanaatul akhriyow dha ilaahay walaalka gabadhiisa walaalka gabadha uu dhalay weeye marka walaalkaa gabadha uu dhalay waxaad u tahay adeer ayaad u tahay iyo wabanaatul akhriyow dha ilaahay walaalkii gabadhiisaow dha ilaahay walaalkaa gabadhiisa oo waxa weeye markaasi adeerka aad u tahay ayaa loola jeedaa iyo wa banaatul ukhtiya wuxuu ilaahay walaasha gabdhaheeda iyo wa banaatul ukhtiya wuxu ilaahay walaashaa gabdhaheeda ood markaasi abtigaad u tahay waxaa soo gelaya hadda intaan oolaadeedaa soo gelaya oo waxa weeye walaalkaa gabadhiisa ood adeerka u tahay ilmaheedana saasoo kale waaye walaalkaa gabadhiisa adeerkaa u tahay ilmihii ay dhasho ayaguna saas weye ilmihii kaloo sii dhalaana haakadaa weye ilaa markaasi hoos laga sii aado walaalkaa gabdhihiisa adeerka u tahay waa kaa xaaraan weye kuwaas adeeraa u tahay waa la ogyahay gabdhihii ay sii waxay sii dhalaana gabdhihii ay sii dhalaana ayaguna saas weye iyo gabdhahaas wixii kalay sii dhalaan ilaa maa laa nihaay wey wa banaatulukti wuxuu ilaahay iyo wa banaatulukti walaashaa gabdhaheeda walaashaa gabdhaheedana abtiyaad u tahay walaashaa gabdhaheeda gabdhahay sii dhalaan ayaguna lamid waa iyo kuwa ay sii dhalaan kuwa ay sii dhalaan saas weyigan iyo wa umma marka halkaas intaas waxaa weeye todobadaas waxaa weeye nasabtaa lagu xarimay rabaacana ilaahay wuxuu yidhi waa qaybki labaad iyo wa ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimowdha ilaahay allaatii hooyayaalkaasoo arlacnakum idin nuujyowdha ilaahay iyo wa ummahaatukum hooyayaalkiin ayaa laydinka xarimowdha ilaahay allaatii hooyayaalkaasoo arlacnakum idin nuujiyey hooyayaalkii idin nuujiyey waxaa weeye umurinaac weeye ayagana waa laydinka xarimay laakiin shuruudaa meeshaan ku jirto qofku waxa weeye laba sano isagoon ka milanin ayaa la rabaa halyii inay nuujiso haddana waxaa weeye shan jeer waa inay nuujisaa oo si waxa weeye anugiina naaskeedu nuugo iskiisa ugaga tagaa weye sida markaasi waxa weeye axaadiista lagu caddeeyey ah, marka waxaa la rabaa laba sano asagoo horta qofku gaarin in markaasi waxa weye ay nuujisaa weye laba sano kabacdi maagu hadday qof nuujiso wax adiga ka xaaraam noqon mayso walow kaana mustaqnan canin laban yaaliya caanahan haba ka deeqtoonaada xataa laakiin hadda imaamu maalikiya waxau qabaa haddii waxaa weeye caanahan wuxuu leeyahay isagu hadduusan waxaa weeye caanaha ka deeqtoomin daakhiluulxawleyn uu leeyahay hadduusan caanaha ka deeqtoomin daakhiluulxawleyn ayay taxriim keenaysaa haddii daakhululxawaleyn caanaheeda uu ka deeqsoomana oy in iska nuujisane xaaraan keeni mayso leey oo waxay lamid tahay labada sano isagoo ka gudbay lamid tahay laakiin waxaa weeye imaamuna ashaafici iyo rag kalan bay u yihiin haddana shan nuugmo ayaa shardiya weye oo mutafariqaada weye sidaas waxaa weye madhabta imaamuna ashaafici saas weye iyo maaragtay imaam axmed ibnu xambalna saasuu qabaa oo imaam axmed iyo maaragtay imaam shaafici shan rallao oo mutafariqaada ayaa la shardiya ay leeyihiin madhabta maaliki iyo abi xaniifa waxay leeyihiin hal mar waxa weeye hadduu caanaheeda aw aw liqo oo hal mar keliya waxa weeye naaskeeda ina soo qabto caano uu ka liqo way ku filantaha taxriimkay leeyihin ayagu madhabtoodu saas weeye laakiin hadda madhabta imaamuna shaafici imaam axmed ayaa waxaa weeye waxay waafaqsan tahay xadiiska daahirkiisa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala iyo wa ummahaatikum hooyayaalkiinow dha ilaahay allaatii hooyayaalkaasoo ah lacnakum idin nuujiyey marka nuugmadana he waxaa weeye sidaas hadda aan sheegayno iyo wa akhawaatukum walaalihiinow dha ilaahay oo min minaralaahati nuugmada idinkuu walaala walaalaha waxaa weeye ayaguna habartaas aan dhalin idinla nuugay weye Ah, amase waxa weeye habarku ku ay idu dhashay ayaguna waa soo gelayaa calaa ayati xaal xadiidka nabiga calayhi salaatsalaam ayaa macnaha laga soo qaadanayaa oo nabigu waxau dhahay calayhi salaatsalaam yaxrumu min aridaaci ou dhahay maa yaxrumu min anasr xadiis oo bukhaari muslim ay weriyeyna saas ahay oo waxa weeye ridaaca waxaa ku xaaraama wixii nasabku xaaraama oo hadda intaan hadda nasabkaan ku soo maraynay ayaa laga qiyaasanayaa inkastoo hadda wax badan meeshaan lagu sheegin xadiiskaas ayaa tamlinayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay ridaaca ku xaaraama wixii nasabka ku xaaraama weye marka hadda sidaas ayaa la leeyahay oo hadda khamsu rallacaatin shardi waay taas waagii hore toban rallac ayay ahaaday waa mansuuqay ahee taas aayad ahaa jiya jitaal ee la nasakhay marka shan oo mutafariqaada ayaa la doonayaa sidaas ayaana xaadiista waafaqsan madhabta imaamu axmed iyo imaamuna ashraas isaasay qabaan laakiin maaliki iyo abu xaniifa saan idin kugu sheegnay ayaga masto oo waaxidaaho taxriimku way ku filanta maxaa yeele imaamuna ashraasi isaga waxaa weeye qawaacidiisa waxaa ka mida kulamaa saxal xadiisi u dhahay imaamuna ashaafici kaana madhabiy ah, oo isaga waxaa weeye xadiisku markuu saxiix noqdo madhabtiisiba weye xadiis isaga aan gaari asi waxaa weeye xugun oo macnaha qawaacidiisa kamida khilaafsan saxiixna ou yahay haddii la arko xadiiskaa la qaadaa u dhah marka hadda isaga saas ayta madhabtiisu tahay laakiin imaamu maaliki isaga waxaa weeye xadiiska waa la qaadanahu leeyahy laakiin wuxuu ku qaydayaa xadiiskaas waxaa shardiga camalu ahlilmadiinati inuusan khilaafin iyo ijmaacoodu leeyahy haddii kaleentood xadiidka isaga ku xambaaraya hadduu camalu ahlilmadiina ou khilaafo inuu mansuuq yaha weye oo imaamu maaliki isaga camalka ahlulmadiina ayaa xujo agtiisa ka ahlayidhi laakiin a'immada kaleentood camalu ahlulmadiina agtooda xujo ka mahanaalayidhi mar haddii xadiid sariixa ou jiro ama naf sariixa haddii lahaayo camalu ahlulmadiina culummada kale agtooda xujo ka mahan laakiin imaamu maaliki isaga agtiisa camalu ahlmadiina xujow ka yahay saasaa ogaa qawaacidahoodaa kala duwan marka hadda ilaahay u yidhi akhawaatukum walaalihiina oo min aralaacati nuugmada walaalo idinkugu ah marka halkaas waxa weeye waxaa loogaga baxay qaybtii labaad oo waxa weeye ralaaca wixii ku xaaraamahay oo markaasi haddana la ikhtisaariyey laakiin waxaa lagu samlinayaa xadiiskaas ayaa lagu samlinayaa haddana ilaahay wuxuu yidhi watacaala iyo wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiinawdha ilaahay hooyayaalkooda haweenta aad qabto hooyadeeda oo sadohda loo yaqaano taas iyadana waxaa weeye xaaraamay kaa tahay iyo wa ummahaatu nisaa'ikumowdha ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda hooyayaalkoodawdha ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda marka haweenta aad qabto hooyadeed iyaduna waxaa weeye xaaraam ayay kaa tahay iyo wa ummahaatu nisaa'i kumowdha ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda haddii waxaa weeye gabar aad guursato oo caqadkaagu oo ku dhaco xataa haddaadan u tegin waxaa weeye hooyadeed xaaraamay kaa noqonaysaa caqadkaas mujaradkiisa iyo wa ummahaatu nisaa'i kumowdha ilaahay haweenkiina hooyayaalkoodawdha ilaahay haweenkiina hooyayaalkooda ayuu dha subxaana wa tacaala waa la yaqaanoo dadku waxay u yaqaaneen shabaha ayay u yaqaaneen iyo wa rabaa'ibukumowd ilaahay rabiibooyinkiina rabaaibtu waxaa weeye jamcu rabiibatin weye hadda meeshaan waxaa laga gudagelayaa wixii musaaharada lagu xarimay rabiibadu waxaa weeye oo bintu zawjati weye naagta aad qabta gabadheeda waaye naagta aad qabta gabadheeda oo waxa weeye adugu aadan dhalin haween aad qabtaa gabadhay leedahay gabadhaasna waxa weeye adugu ma dhalin taasaa loola jeedaa rabiibo ayaa la yidhaha iyo wa rabaa'ibukumow ilaahay rabiibooyinkiina allah allaatii rabaa'ibtaasoo fii xujuurikum qolalyaalkiin ahaaday hadda waxaa weeye kuwaad qolalkiina ku barbaarinaysiin waxay iska noqonaysaa sifo oo muwaafiqa lilkaalib waayaa layidhi waa sifo oo iska waafaqday sida qaalibka ay mafhuum yeelamayso oo laga qaadan maayo tii waxa weeye guriga aan lagu barbaarinayn inay xalaal noqonaysa laga qaada maayo laakiin waxay culummada islaamku yidhaahdeen sida qaalibka gabadhu waxaa la yidhi meesha hooyadeed ay joogto ayay sida badanaa ku barbaartaa oo haddii hooyadeed nimaan aabbaheed ayn uu qabo sida qaalibka ayada ayay maaragtay ku akortaa laakiin wiilka waxaa dhici karta inuusan maaragtay hooyadiis oo nin kale uu qabo inuusan gurigeeda ku barbaarin laakiin gabdhuhu waxa weeye waxay u badan yihiin inay guriga hooyadood ay ku barbaaraan marka mafhuum ma lehe waxaa laga cabiray hadda waa sifa muwaafiqa lilgaali baa layidhi mafhuum yeelamayso oo min nisaa'ikum haweenkiina xaggooda ahaadown ilaahay allah sia haweenkaasoo dakaltum aad dukuusheenown ilaahi diinna ayaga haweenka markaas waxaa loola jeedaa aad dukuusheenow ilaahi oo haweenkan waxa weeye gabdhahooda xaaraanta idinka noqonayaan waxaa shardi ah in haweenkaas la dukuulo hooyada la dukuulo weye fain lam haddaydaan ahaanow dha ilaahay ah, dakaltum kuwa dukuula bihinna haweenkaasow dha ilaahay falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maahanow dha ilaahay gabdhahoodii inaad nikaaxsataan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fain lam haddaydaan ahaanina dakaltum kuwa dukuula bihinna haweenkaas haddaadan haweenki dukuulinooda macnaha u tegina falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maanowdha ilaah inaad gabdhahood aada guursataan waa ka goormee idaa faaraqtumuuna markaa hooyaalkaad furtaan oo waxa weeye gabadhaan rabiibadaahu markay xaaraamkaa noqonayso waa marka hooyadeed loo tago haddaan hooyadeed loo tegin ee hooyadii markii la nikaaxsoo hore laga furo gabadheedi waxaa weye waa la guursatanayaa iyo wa xalaa'ilu abnaa'ikumowdha ilaahay wiilashiina haweenkooda iyo waxalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiina haweenkooda ama wiilashiinna naagahooda wiilkaaga waxaa weeye naagta uu qabo ayaduna xaaraamay kaa noqonaysaa alladiina wiilashaasoo min aslaabikum dabarkiina ka aaday macnaha waxaa weeye wiilasha idinku aad dhasheenaa loola jeeda wiilkaaga aad dhasha gabadha uu qabo xaaraamay kaa noqonaysaa weye wiilkaad dhasha min aslaabikum owdha ilaahay waxay khilaafsan tahay bikhilaafi man tabanaytumuhum weye dadka idinku ka wiil yeelateen kuma jiraan weye falakum nikaahu calaaihim weeye markaad adigu iska soo kabsatood wiil ka dhigatay oo waxaa la yidhaha maaragtay tabaniyaa la yidhaahe taas waxaa weeye haweentii oo isagu uu qabo hadduu iska furo waa ku banaanaaysa maxaa yeele hadda waxaa lagu radinayaa bacdu almunaafiqiin haddii ilaayaha waa kutegi doonaahe ayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markuu guursada zaynabo bintu jaxshi oo waxa weeye zayd ee maaragtay ninkii la dhihi jiray oo waxa weeye uu guursaday ayay waxay ku aadayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nabiga calayhi salaatusalaam ayaa zayd shawiid yeeshay markaasay waxay yidhaahdeen ina muxamadan tazawaja xaliilata ibni muxamed wuxuu guursaday wiilkiisii gabadhiisa haddana zayd nabigu calayhi salaatusalaam ma uusan haddii ilaahay yidhahdo bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suurat alaxzaab aan ugu tegi doonaa marka min aslaabikum qayd waaye marka halahaasini waa inta markaasi waxa weeye lagu xarimay taas weeye iyo wa an tajmacuu iyo wa inaad kulmisaan ood ilaahay bayna alukhtayni laba walaalo ah laba walaalo in la nasab ama ralaac walaala kuwa nikaax lagu kulmiyo waxaa yeele ilaahay markaas kuwa lagu jamciyey gabadha iyo eedadeed iyo gabadha iyo habaryarteeda ilaa maakii mooyaane qad khilaaf hormara w ilaha jaahiliyadu oo samay jirteen kaa waa laydin dhaafaya in allaha allana kaana wuxuu ahaada afuura alii dhaafa raxiiman alii naxariista ayuu ahaaday ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo waramay haweenkii muxaramaadka ahay ee nikaaxooda layska xarimay ayaa alla subxaanau watacaala uu naga soo waramay aayaddii casharkeenna ugu dambaysay iyo aayaddii ka horaysaba marka waxa weeye aayadda xurrimad calaykum ummahaatukum waxaa ilaahay noogu soo sheegay afar qaybood waxaanu lakugu soo sheegay wax nasab lagu xarimay iyo wax ralaac lagu xarimay iyo wax lagu xarimay musaaharo iyo wax lagu xarimay jamac lagu xarimay marka hadda jamaca waxa lagu xarimay ayaa noogu dembeeyey casharkeenno ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala wa an tajmacuu bayna alukhtayni u ilaahay waxaa alla idinka xarimay laba walaal ah inaad fulisiin oo nasab walaala ku ah ama luugmo walaala ku ah inaad nikaax lagu kulmiyo nikaaxa lagu kulminaayo ayaa markaasaa la diiday oo xaaraan weye ee si waxaa weye maaragtay iyagoo mutafariqaada waa la guurto karaa oo naagtan hadaad walaal haddaad furto walaasheed waad guurto karaysaa habaryarteed waa guursa kare eedadeed waa guursa kare waxaa la diidayaa nikaax in lagu kulmiyo alle ayaa la diidaya taasaa xaaraam wey marka waxaa banaan sidaan horuu sheegnay kula waaxidatin cala alimtiraad weye mid walba waxaa weeye in goonideeda lagu guursado iyo waxaa haddaba banaan baaday milki in lagu wada kulmiyo laakiin hadduu milki qofku ku kulmiyo oo labadaa waxaa weeye walaalaha oo addoon ay u noqdaan amba gabar iyo habaryateeda amba gabari eedadeeda waxa weeye mid ayaga kamida ayaa u banaa inuu midku yemiin oo ku wadiyo midda kalena way xaaraan noqonaysaa haddii waxa weeye mid uu doorto midda kalentood meesha way ka baxaysaa marka haddaan wax yar ugu laabanno waxa weeye nikaaxa sidiisaba waxaa maaragtay loo diiday baa layidhi nikaaxa oo lagu jamcinaayo haweenka kan oo loo xarimay baa layidhi goonigoonina xaa looga dhigay ilaahaa ka laakiin culummadu waxay yidhaahdeen haweenka waxaa lagu dabeeciyey baa layidhi qiiro wax la yidhaahdo masayr oo naagu waxa weeye naag haddii lala guursado raalli kamahano way ka masayraan masayrka labada haween ay kala qabaanne sida qaa'idkaa waxaa dhacda inay dhexdooda cadaawa ay taalo oo waxa weeye dad isjecel aysan ahaynin marka xigmada rabbaaniga ah waxay keenaysaa haddii waxa weeye laban haweeno oo walaalaha laysla guursado waxaa imaanaysa qiyadaasu meelna aadi mayso way imaanaysaa marka waxa weeye qaraabada raximkaana in la xidhiiriyo waa faral oo waxa weeye waa shay silays amray aad iyo aadna shareecada ugu weyn waxaa imaanaysaa liyi markaasi laba haween haddii la isla guursado iyagoo isla dhashanin isla guursado way isu masayraayaan markaasay col ayay qaadayaan way iscolaadinayaan maxaa yeele haweenka dabcigoodu meeshaas waxaa weeye marna ka toosi maayo marka markay iscolaadiyaan waxaa dhacaysa xaqi oo qaraabanimaday isku lahaayeen in meesha ay ka baaba'do ayaa imaahaysa oo markaasi meeshaas arrin weyn oo dhibaatala ay ka dhacdo marka haddii waxa weyn la isculaadinaayo waxaa roon dadaan markaasi qaraabanimo aan markaasi aan eh, meesha ayna uga baaba-ayn oon waajib uusan kuqubayna arrintu ahaad kolka waxa weeye waxaa la xarimay ilaahay xugmadiisa uu xarimay in nikaax lagu jamciyo ayaa ilaahay xarimay baadii marka haddana ilaahay wuxuu yidhi ilaa maa qad salafowdha ilaahay ilaa laakine maakii qad xaqeeqee salafa hormaray jaahiliyadii maxaa yeelay jaahiliyadii dadkan hadda aan soo sheegnay waa la iska guursa jiray oo walaalahooday guursa jireen eedayaalkooday guursa jireen habaryartooday guursa jireen naago ayay maaragtay isla dhasho isla guursa jireen marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay waxay jaahiliyadii maray falaa junaaxa calaykum fiihi weye kaas dembi korkiina maaha maxaa yeele dadku wax sharciya ma lahayn markaas ilaahay subxaana watacaalana wuxuu ahaaday mid kafuura oo dhaafo wixii hormaray qabla nahyi waana mid naxariisto ilaahay waa idiin naxariisanaya marka hadda waxaa weeye haweenkan oo muxaramaadka oo hadda laga soo waramay haddii haween wixii haweena oo layska xarimay taxriim oo mu'abbada ah, waxna waxaa weeye wax caari layskaga xarimay waxna waxaa weeye taxriim oo mu'abbada ah, oo weligiis jiraayo hadda kuwaan waxaa weeye jamca ah waxaa weeye taxriimka u muabada maaha intaan kaleentood waxay goonayaan baa layidhi markii laysku soo kookoobo taxriim mu'abada haweenka lagu xarimay labaatan iyo kow weeye hadda meeshaan qaybta aan ku sheegnay waxaa lagu soo derayaa shan ayaa lagu soo derayaa waxaa markaasi soo aruurinaya culimmada waaweyn oo fuqahada kutubta waaweyn ayaa laga helayaa sida hadda maaragtaya ibnu xajar alhaytami iyo kutub badan ayay dhigaya oo kale waxaa markaa si lagu darayaa oo taxriim muabada lastaxrimaa leeyaha kuwaan hadda aan soo sheegin lagu darayaa umul mawduu'ati bishubhatin wa banaatiha weye naasta waxaa weeye shubhada lagu wadiyey iyo gabdhaheedaa layidhi umuur mawduucati bisubatin wa banaatihaa weye waxaa markaasi naafta shubhada lagu wadiyey nimaa masalanba waxaa weeye naaf shubha ku wadiyey shubhada waxay keenaysaa ayadoo ciddatu nikaax ku jirta ayay waxaa weeye ninkii guursatay ayadoo cidda ku jirtay nin guursatay marka ninkina sidaas ayuu ku wadiyey nikaaxaas waxaa la yidhaha nikaaxu shubha la yidhahda wadigaasna wadcu shubha ayaa la yidhaahda naagtaas oo shubhada lagu wadiyey hooyadeed taxriim oo muabal ahay kaa xaaraam ahaysa laakiin naagtaas iyadu laftirkeeda kaa xaaraan ahamaysa laakiin hooyadeed ayaa loola jeedaa iyo waxa weeye naagtaas oo shubhada lagu wadiyey gabdhaheeda gabdhaheeduna taxriim muabala ayay kaa xaaraam ahaanayaan ee la dhihi maayo naagtaan shubhaan ku wadiye nikaaxi u saxiix mahayne gabdhaheed yaan guursanaya amba hooyadeed ma ansaxaysa taas xaaraan weye waaligu soo deraya oo kalantood umulmawduucati bimulkin bimilkin wa banaatiha wey umulmawduucati bimulkin wa wey waxa weeye naagta milku yemiin lagu wadiyo addoon qofku iska leeyahay oo waxa weeye milku yemiin uu ku wadiyey hooyadeed waxa weeye taxriimu abaday ka xarimanta addoontaas milku yemiinta lagu wadiyey gabdhaheedune ninkan milkuyamiinka ku wadiyey gabdhahaas iyaguna taxriim muabada ayay ka xarima yihiin shan waxaa weye midda shanaadne almulaacana weeye naagtii lala licaantamo liaan licaanku waxa uu keenaa taxriim oo muabada ayuu keenayaa naagti mulaacanada aheedne ayadana waxaa weeye waxay qofka ka xarimnaanaysaa taxriim oo muabada ayay ka xaaraam ahaanaysaa marka intii aan soo sheegnay shantaas markii lagu daro waxay isku noqonayaan taxriimka muabadka intaa labaatan iyo koodu isku noqonaya marka hadda intaas ayaa ilaahay subxaanau watacaala uu xarimay taxriim muabada ah, taxriimka muabadka haweenka la xarimay waa kow iyo labaatan weye kow iyo labaatankaas weye hadda meeshaan ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga waramayaa kuwa ayagana waxaa weeye naga ka xarimay laakiin taxriimkoodaanu mid caarila uu yahay ilaahi wuxuu yidhi subxaana watacaala wlmuxsanaatu xurimad calaykum ka horay ku cadfan tahay wa xurimad calaykum korkiina waxaa laga xarimow dha ilaahay almuxsanaatu ayuu dha ilaahay kuwii waxaa weeye la dhowray dawaatul aswaaj weye nimanka kuwa u saaxiibka ahay naagaha nimanka qaba weye oo min annisaa'i haweenka kamida ahowdha ilaahay inaad guursataan qabla mufaaraqati aswaajihina weye raggooda intaysan faaruqin ka hor naag nin ku xiran waxa weeye nikaaxeeda xaaraan weeye xur ha ahaadaano muslimaad ha ahaadaano kitaabiyaad ha ahaadaano naag la qabaa waxaa weeye nikaaxeedii ma banaan xaaraan weeye iyo walmuxsanaati yowba ilaahay kuwii la dhowray oo maaragtay la guursaday wey la qabay walmuxsanaati kuwii la qabay hadday isku jaabsamaaya dhib mala haweenki waxa weeye oo la qabayaa loola jeedaa ah. haweenkii la qabay ayaa loola jeedaa iyo walmuxsanaati o ilaahay kuwii la qabay oo min annisaa'i haweenka kamidane ayagana waa laydinka xarimuu dhahay laakiin taxriimkaanu mid oo markaa si wax caarila weeye oo marka ninkeedu uu qabo kaliyaa loola jeedaa ninka hadduu furo oo waxa weeye haddii ay soo marto waxay eh, laga doonaya inay soo marto waxa weye markaas ninka waa u banaan tahay qofkaasay u banaan taha markaas oo markaasi nikaaxeeda hore u banaanay ilaa ayuu dhah ilaahi subxaanau watacaala min annisaa yaa layidhi moogtahay taa laga istisnoonaya ilaa maakii mooyaane ayuu dha ilaahay malakada imaaninku midigyaalkiinu idinsiiyeen oo addoommana weeye naagaha la qabo waxaa lasoo soo roogayaa ilaa maakii mooyaane ayuu dha ilaahay malakat aymaanukum midigyaalkiina ay milkiyeen oo addoomaa weeye oo macnaha sabi ayaa lagu soo milkiyey kuwaas waxaad leedihi inaad wadhishaan weeye wain kaana lahuna aswaajun fii daari lxarbi waxa weeye ragba ha lahaadaano oo daarulxarbi meesha laga soo qabanayo dagaalku ka dhacayo oo gaalada looga soo qabanayoba ragka ku lahaadaana weeye laakiin waxaa iyagana shardiga bacda alistibro markii la istibrooye ka ayaa markaasa waxa weeye wadigoodu markaasuu banaan yahay oo markaasi waxa wey de addoon ay kuu noqdaan marka hadda saa la islimoonaayo maxaa yeele haddii ayaga lasoo qafaalo waxa wey qafaalkaas lasoo qafaashay binafsi sabyi ayay addoomman ku noqonayaan markii sidaas ay noqdaane nimankii daarulxarbi ku qabay nikaaxoodii meeshaasuu ku baaba'ayaa oo gaalada ahay dad gaala ayaana loola jeedaa ee dagaal jaahiliya oo ahliga dad lagu soo qabtay marnaba xaaraan qof muslima xaaraan noqon eh, xalaal noqon dad islaamna waxaa weeye haween kuwiisha oo lasoo qabsaday xalaal noqon maayaan kuwaasi xaaraam weeye eedaa marka la leeyahay daarulxarbi waxaa weeye gaalada xarbiyiinta oo lala dagaalayo goobta xarbiga gaalada xarbiyiinta lagu soo qabsadaa loola jeeda ah, inti markaasi waxaa weeye dagaal ahliya la geli lahay islaamku wuxuu ku cisoobayaa gaalada ina loo duulo hala soo qaniimayso haweenkoo dhan hala soo qabsado inta waxaa weeye dad muslimiina waxaa weeye haweenkooda wax la yeeli lahay de waxa weeye taas waa wax ciidan islaamnimada ka baxsan waxa la samaynaaye islaamku wuxuu ku sharaf bee sharaf waaye oo ku sharaf beela taas weeye inuu isagu dhexdiisa saa isu waxeeyo oo ficilkii gaalada isku sameeyo kitaaballaah yowda ilaahi subxaana watacaala kitaabadan waxaa weeye waxaa lagu nasbiyey masder oo waxaad leedahay kataba allaahu daalika kaas ilaahay ayaa qoray kitaaballahi ilahay qorugiisa calaykum korkiina ilahay ku qoray kitaaballahi owdha ilaahay waxaa weeye masderaa lagu nasbinaya almu'akadu licaamiliha almacnawiya weeye oo laga faa'iidaysanaya ilahay qowlkiisa xurimadaas weeye maxaa yeele taxriimkan iyo faralkan iyo kadbigaanu bimacnaa waaxid weeye ilahi wuxu subxaana watacaala kataba daalika kaas ilaahay waa faral yeelay kitaaballahi ilaahay faral yeelidiisa dhigi kartaa calaykum korkiina ayuu ku faral yeelay kitaaballahi kataballaahi daalikaas ilaahay waa qora kitaaballahi ilah quwadiisa calaykum korkiina ayaana ilaahay ku qoray xukunka hadda la soo sheegaa weye wauxilla alla waa wauxilla waa la xalaaleeyey wauxilla waa la xalaaleeye udha ilaahay lakum idinkowdha ilaahay maakii waraaa daalikum kiinaa lasoo sheekato hara haddii kalantood faacil lagu binaayo waa xalla ilaahay waa xalaaleeyowna ilaahay mu'miniinow lakum idinka maa wara'a daalikum kiinaas la soo sheegay wixii ka soo hara weeye waxaa laga wadaa siwaa maa xurima calaykum min annisaai weeye wixii haween laydinka soo xarimo hadda la soo sheegay wixii ka soo hara ayaa ilaahay idiin xalaaleeyey maxaana laydinkuu xalaaleeyey an tabtaguu fi an tabtaguu inaad dalabtaan owdha ilaahay haweenkaas biamwaalikum maaliyaalkiina aad ku dalabtiin an tabtaguu si an tabtaguu inaad dalabtaan ow ilaahay biamwaalikum maalyaalkiina aad ku dalabtiin oo waxa weeye mahar amase waxaa weeye taman maharku waxa weeye naaftii maharkeedu la siiyo ama waxa weeye addoon hadday tahay la iibsado sidaasaa looga jeeda hadda addoon uma jirtee addoon waxaa la heli lahay markii waxaa weeye gaalada lala jihaado oo jihaad fii la galo ayaa addoomman la heli lahay laakiin hadda cid addoon noqonaysaa ma jirto an tabtaguu fi an tabtaguu inaad dalabtaan ol ilaahay biamwaalikum mahalyaalkiina aad ku dalabtaan oo sadaaqa sadaaqa waxaa weye naagta la guursanaayo oo mahal loo yeelo maxaa yeele mahalku waxaa weye muqaabalatulbulc weeye amase saman oo markaasi waxaa weeye addoon lagu iibsado weli intaas ka haraa ilaahay idiin xalaaliyeyda ilaahay inaad maalkiina saas ugu dalabtaan muqsiniina xaal aatiinood ilaahay kuwa guursanaaya غayra musaafixiina xaal aatiin kuwa biyo daadinaya ayrkoodawdh ilaahay muxsiniina xaal aatiin kuwa guursanawdh ilaahay insaanka meeshaan hadda mutazawijiina loola jeedaa amase milkinaayo weye hayra musaafixiina kuwa biyo daadinaya kayrkood xaal aatiin macnaha kuwa zinaysanaya kayrkood xaal aatiin oo naagaha waxaa weeye maal in lagu dalbo ayadoo markaasi laga zinaysan la doonaayo waxaa weeye xaaraam weeye taas ayra musaafixiina hadda zinadii ayaa waxaa lagu magacaaba la yidhi sifaax ayaa lagu magacaabay safxigaa waxaa la yidhaahdaa waa sabulmaa iyaa layidhi biyo meel lagu shubo biyo haddii qof meel uu ku shubo safx ayaa la dhahaa layidhi marka zinadii ayaa sifaax lagu magacaabay waxaa looga magacaabaa layidhi lianna zaaniina layidhi kuwa zinaysanaya laa yaqsudaani ilaa sabal lianna zaaniyeyni laa yaktu daani ilaa sabal maay walaa yaktu daani naslan alayhi waxaa marka tifaax loogu magacaabay oo sabi macnihiisu yahay waxaa la yidhi labada sinaysanaysaa layidhi ma u baa layidhi ilaa biyaha inay iska daadiyaan mooyaane ee hadda ilma dhal iyo waxba u maayaan maadaama ilaahay waxau haysiina ahaanayaan maxaa yeelay jihaaskan waxaa la jihaas tanaasuli yaa la yidhaah waa jihaas diyaarsan asaga waxaa weeye zine iyo keyrkeed loo fiiri maayo wixii ilaahay ku qadiraayo meeshaas waa ku qadiraa way dhalanayaan ayaga marka waxaa weye ujeedadoodu waxaa weeye inay biyaha iska daadiyaan weye ubadna umaqasdaayaan weye maxaa yeele asalka safiga taashina sabigaas weye markaasuu dha ilaahay hayra eh, musaafixiina u ilaahay kuwa biyo daadinaayo keyrkood xaal aatihin oo waxaa la rabaa nikaax oo dhaba inaad ku guursataan oo waxa weye haweenkii maharkooda ku guusataan maxaa yeele haweenku sidoodaba waxa weye waxa u waajibaya waxa weeye oo markaasi muqaabalatulbulca ah waxa weeye waa waxuu noqonayaa meherkaas ayuu noqonayaa haddii hadda waxa weeye naagtii ninkii u noqoto naag u noqoto hadee waxa weeye isagii markaasi oo naagaystane waxa weye wixii kalaa waajibayo waxaa waajibaa nafaqaa waajibaysa kes waa waajibaysa maskan ayaa waajibaya mucaashara bilmacruuf ayaa waajibaysa waxaasuna way imaanayaan marka hadda maalkaan lagu dalbaayo dadaa waxaa laga yaabaa inay u qabaan an tabtaguu biamwaalikum maal naagta lagu doonaayo waxaweeye dadka qaarkiis bay sameeyaan soomaalida dhaqankeeda naagtaan in maal laga dhiibo mooyaane si kaleentood inaan ninka lagula nikaaxinayn waxa weeye naagtu addoon maaha weeye naagta ninkaan marka lagu caqdaayo qofkaanu isagu waxau bixinaayo oo amba weliima amba tadawuca ama waxa weye dadka isaga uu ku xormayna waa gooni laakiin in la yidhaahdo intaasa daadan iibayni naagta lagugu nikaaxi maayo oo gabadhaani intaasay ku xiran tahay taasi waxa weeye waa dhaqan xumo weeye haddii meeshaasi dhibaata ay ka timaadane waxaa imaanaya markaasi dembigeeda in qofkaas wax ku yeesho maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh yow dhahay hadduu idin yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli aad ka tihiin ku nikaaxiyow dhahay wailaa takun fitnatun fi ardi wafasaadun haddii aad yeeli weysaanne fidno iyo fasahaad ayaa dhacayow dhahay marka haddii haweenka lagu xiro lacag lagu xiro oo maa lagu xiro sida soomaalida dhaqankeedu yahay ee qofku waxa weeye haddoonan xoola bixinaynin qabla isagoon naasiba gacanta ku haynin intaasoo xoolaa laga qaadaayo waxa weeye qofku horta wixii asagu cabdigiiba qalbin oo ku bixiyo oo dadkan raali u oga yahay waa banaantahay tahay weye maxaa yeele sadaqadaba waxaa weye waxaad la baxayso waa banaanta laakiin hadday tahay waxyaabo oo looga qaadayo idoo fursadan looga faa'iidaysanaayo oo si kale uusan ku bixinayn lagu itaahayo qofkan waxaa weeye maaragtay shay u fiican oo u wanaagsan noqon maaya haddana waxa noocaas lagu qaatay waxba laga heli maayo wax faa'iido leh oo markaasi wax laga dheefaayo maaha marka waxa weeye dadka waxaa fiican waxa sharabta sharcigu yeela inay dhowraan waxaa weeye qofkaan hadda wax la baxayo waa fadaasa weeye haddii kaleentood waxaan qofkaan waajib ku ahaynin in lagu xarimo oo lagu waxeeyo wax banaan maahan taas xoolaha noocaas lagu helana xoola khayr keenaaya maahan faa'iide dhali maayaan kuwaas maxaa yeele qofkaan sharabtiisa waxusii dhimaayaan marka waxyaabaha soomaalida dhaqan xumo oo ay qabaan weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala famaa famaa man maadaa waxaa weeye man ayaa laga dhigayaa famaa man ruuxi ayuu dhah ilaahay istamtactum aad ku istimtaacdaan ow ilaahay oo waxa weeye aad ku raaxaysatiin bihi manka oo minhunna haweenkaas ahowna ilaahay niman tasawadtum weeye naagihii aad guursateen haddii aad wadhisaana laga wadaa famaa man ruux ayuu dhah ilaahay istamtactum aad ku raaxaysateen bihi mankowdha ilaahay oo minhunna haweenkaas xaggooda howdha ilaahay fa'aatuuhunna siiya ayuudha ilaahay ujuurahunna maharyaalkooda siiya oo naasi haddii lagu istimtaaco oo wadiyaa weliba loola jeedaa waxaa laabuddaha in markaasi maharkeedu waa u wada waajibaa ah weye hadda waxaa weeye maharki ayaa waxaa lagu magacaabay baa layidhi ajiraa lagu magacaabaa layidhi liannahu fii muqaabalati istimtaac weye istimtaacaan muqaabalkiisa weye ee xagga daatada maahanaa layidhi marka hadda aayaddaane waxa weeye waxay caddaynaysaa haddii haweenkii saas loo guursaday laga istimtaaco inuu maharki markaasi waajibaayo haddii hadda waxaa weeye iyadoo qablal istimtaac lan furane maharka caqadka haddii lagu sheegay nisfulmustamac ayaa waajibaaya haddaan lagu sheeginna mudca ayaa waajibayso waataan ku soo mari jirnay suuratu weeye fayaatuhunna siiyow ilaahi haweenkaas wujuudahuna maharyaalkooda siiyowdha ilaahay ah, allatii farastum lahuna weeye maharki waxaa loola jeedaa aad u siiyaa leeyi saasay noqonaysaa weye marka hadda saas weeye haddii masale banaasi waxaa weeye mahar aan caqadka loogu sheegin dukuulna ou dhacsoona yeelaya taas muqararay kutubta ku taha weye mahru masal ayaa waajibaya markaas fariidatana udha ilaahay xaal ay taasii fariilaha udha ilaahay fariidatana udha ilaahay xaal ay taasii fariilaha udha ilaahay oo markaasi waxa weeye faral weye cayda maharkii markaasi waxa weye waa waajibaya waa faral weye walaa junaaxa dembi owdha ilaahay calaykum korkiina ma ahan fii maakii taraalaytum aad isugu raadi noqotiin idinka iyo haweenkowdha ilaahay bihimaaga walaa junaaxa dembi calaykum korkiina maahan fii maa kii taraalaytum aad isugu raalli ahaataan antum wahunna weeye adinka raggiya oo haweenkan guursayo haweenkii la guursaday min bacdi alfariidati fariidadaas bacdigeedow ilaahay macnaha waxa weeye wixii ayada faral u noqday oo maharahay haddaad idinku wax isugu raalli noqotaan wax isu daysaan dembi korkiina maahan udha ilaahay inay naasi waxaweye ninkii maarka ay u dayso amase bacdi u diyeysho ama ninku laftirkiisu maarka u badiyo oo haddii masalan ba ahay malyan u ahay laba malyan uga dhigo boqol eh, malyan shan boqol uga dhigo boqol haddau ahay boqol iyo konton ugaga dhigo saas wey ama ayadu markaas wax ka rido ama wixii oo dhan ay ka diiso maxaa yeele waa taan kusoo mari jirna suurat lbaqara ilaahay inuu yihi walaa tansaw lfadla baynakum ilahay inuu dhahay in allaha allaw dhah ilaahay subxaana watacaala kaana wuxuu ahaaday caliiman alle ku cilmile khalqigiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay oo waxaan hadda ilaahay uu jidaynaayo sida alla ugu jidaynaayo ayaa looguga camal falayaa sida alla uu jidaynaayo subxaana wa ayaa looguga camal falayaa weeye ah, ilaahay subxaana wa siduu u jideeyey waa si markaasi waxa weeye cilmiga ilaahay ku dhis wax markaasi cilmiga ilaahay ka baxaayo maaha cilmiga ilaahay ku qotonta arrintaas Ah. cilmiga ilaahay ayay ku quduntaa in allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman allay ku cilmila khalqigiisa xakiiman allay falkuuban ayuu ahaaday wax uu u maamulaayana oo hadda axkaamtan la soo sheegaayo cilmi ilaahay iyo xikmadda rabbi rabbaaniga ayuu ku fadhidaa marka waxaa xikmada ilaahay ah ayaa wax soconaya oo wax markaasi faa'iido lah wixii kalentoodo kasoo harane wax faa'iidoa yeelan maayaan wax khayrana laga heli maayo hadda marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay naasta oo waxa weeye la guursanaayo in markaasi maharkeeda la siiyo oo waxa weeye maalka lagu dalbaayo maharka uu yahay ama hadday addoon tahay waxa weeye maalka lagu dalbaayo saman oo lagu soo iibsanaayo ay isla markaasina waxa weeye qasasku uu yahay nikaax in maaragtay la guursado ay tahay oo markaasi aan lagu dalbin maal oo markaasi zina loogaga raadinaayo ayaa lagu dalbana xaaraam ay taataasiiduna marka sidaas markii laysu soo yidhi waxaa imaanaysa qof waxaa weeye naag xura maharkeeda aan heli karin naagtaa maharkeeda heli kari maayo marka qofki waxaa weeye dhowr shuruudoodo hadda aayaddan ilaahay ku sheegi doono iyo qaar kaloon ku dari doono qofki waxaa weeye ay ku qumaan waxaa uu guursan karaa naag addooma ayuu guursan karaa addoontaaso iyaduna markaasi shuruud iska lahoo ilaahay qur-aanka wax noogu sheegaayo wixii kaloo ka dhimanna markaaso axaadiisa iyo fiqiga jira aan wax soo derayni ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waman lam yastadic ow dha ilaahay tuuna aan karayn owdha ilaahay oo minkum idinka idinkamid owdha ilaahay dawlan maal fara badan owdha ilaahay an yankixa dawlantaa waxaa weeye ginan weeye qaynimiduna waxaa weeye naasi meherkeedii inuu heli karo weye waman lam yastadix ruuxaan karayni oo minkum idinka idinkamida sawlan tanaadnimo ayuudha ilaahay an yankixa inuu guursado almuxsanaati naagaha xurta almu'minaati oo muuminaadkaa fa mimaakii ayuudha ilaahay malakad aymaanuku midigyaalkiinu ay milkiyeen oo addoomana ayuu yankixu soo qadar guursanaya oo min fatayaatikum oo ilaahay shaabayaalkiina kamida almu'minaati oo muuminaadkaa wallaahu allowna ilaahay aclamu alii ogsoon weeye biiimaanikum iimaankiinana ilaahay yaa og ee waxa weeye daahirkiisa ku kaarsooma bacdukum barkiinowdha ilaahay min bacdin barka kale ayuu ka ahaaday oo idinka iyo waxaa weeye haweenkaas addoontaa diinta waad ku sinantihiin ha ka santaagina fankixuuhunna guurtada ilaahay haweenkaas addoontaa biidni ahlihinna ahalkooda idankooda ku guursada wa aatuuhunna siiyowdha ilaahay wujuurahunna mahariyaalkoodana bilmacruufi si macruufoo dadkii iska lahay meherka hala siiyo weeye min kayri madnin wa naqsin weeye muxsanaatin owl ilaahay xaal iyin kuwa cafiifa cafaaifowdhi haweenkaas kayra musaafixaatin kuwa zaaniyaala qayrkood xaal yihiin walaa mutakidaati akhdaanin wadayhooshood kuwa yeelanaya qayrkood xaal yihiin owdha ilaahay faidaa watigii uxsinna la dhowrowdha ilaahay oo la zawjeeyo oo macnaha nin lagu xiro fain ataynaa day la yimaadaan bifaaxishatin zinow dha ilaahay fa calayhina waxaa korkooda nisu maa shay niskiisa cala almuxsanaati haweenka xurtaa korkooda ahaaday oo abkaarta oo min alcadaabi cadaab howdha ilaahay kaasow kaasowdha ilaahay mamluukaadka la guursado markii xoola la waayo liman duul ayuu u sugnaada khashiyalcanata zina ka cabsanawdha ilaahay oo minkum idinka idinka mida wa an tasbiruu inaad sabartaan ood mamluukaadka ka sabartiin nikaaxooda ayaa khayrun lakum idin khayr badanow ilaahay wallahu alla afuur alii dhaaf wy raxiimu oo naxariista oo arrintaa waa idin waasiciyey marka hadda aayaddaanu waxay iska leedahay ayaduna axkaam badanay iska leedahay axkaamteedana ilaahay duu yidhaahdo casharkeenna kale ayaanu ku bayaaninaynaa marka casharkeenna meeshaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu